alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed waslama tasliima kaiira eh, waxaynu ku jiray kitaabkii riyaad saalixiinka khaas ahaan waxaynu joognay kitaabu almansuuraati walmulax xadiiska kun iyo sideed boqol iyo sagaaliyo toban can cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam yakhruju adajaalu fii ummatii fayamkusu arbaciin cabdulaahi bni camr bni caas waxa uu nabiga ka soo wariyey calayhi salaatu wasalaam in rasuulku yidhi yakhruju dajaalu dajaal baa soo baxaya fii ummatii ummaddayda dhexdeedu ka soo baxaya fa yamkusu arbaciin wuxuu sugnaanayaa afartan ayuu joogayaa oo ku sugnaanaya laa adri arbaciina yowman aw arbaciina shahran aw arbaciina caama cabdullaahi bni camr bni caas waxa uu yidhi ma garanaayo arbaciina yowman ma afartan maalmood buu ku sugnaanayaa aw arbaciina shahran mise afartan bilood buu ku sugnaanayaa aw arbaciina caama mise afartan sannadood ayuu ku sugnaanaya waxay u badiyaan culammadu in markaa saxaabiga odhanaayo laakiin ixtimaal bay culammada qaarkood ay geliyeen ku saabsan waxay aqbali kartaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yihi laa adri arbaciina yowman aw arbaciina shahran ila akhirih oo lagu xambaarayo intaa nebiga calayhi salaatu wasalaam la oo loo waxyoon arbaciinkani noocay yihiin aan loo fasirin culammada qaarkoodoo sidaa ku tawjiihiyeyna waa jiraan oo yidhi ixtimaalka noocaasaa bannaan laakiin ka mutabaadirkaahi waa alawal waa ixtimaalka hore culammada sidaa odhanaysaa waxay ku kabeen xadiiskii abi hurayre sheegayey fii arbaciina yowman allahu aclamu maa miqdaaruhaa in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam afartan maalmood buu joogayaa laakiin allah baa garanaya afartanka miqdaarkoodu intay yihiin markii dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam waa sheegay miqdaarkooda xadiiskii nawaas baynu ku soo marray inuu afartan maalmood joogayo laakiin yowmunka sana wa yowmunka shahrin wa yowmunka jumuca wa saa'iru ayaamihi ka ayaamikum marka waxaa lagu xambaaraya xadiiskan sheegaya fii arbaciina yowman allahu aclamu maa miqdaaruha inay tahay intaan miqdaarka maalmaha aan loo caddaynin inay tahay tanna waxay aqbari kartaa inay saasoo kale ay tahay laakiin alixtimaal aladhar waalmutabaadir waa in tan looga jeedo inuu markaa saxaabigu odhanaayo cabdullahi bnu camrin yacni markii uu sheegay laa adri arbaciina yowman aw arbaciina shahran aw arbaciina caama fayabcasu allahu ciisa bna maryam allah wuxuu soo dirayaa soo saarayaa ciisa bnu maryam yacnii cirkaa laga soo dejinaya ciisa bnu maryam hadda samaawaadku ku nool yahoo jiraa ciise bnu maryam ma dhiman waa nool yahay aakhiru zamaankaanu soo degaya wakhtigaa dajaal ayuu soo degaya oo dabayaaqada markaysaa wakhtiga dajaal ayuu soo degayaa dabeedna dajaal dili doonaa marka insaalka la soo dejinayaa macno bacsi laga tilmaamayo bacsi lagu itlaaqa fayabcasu allahu allah wuxuu soo diraya waayo amar ilaahay buu ku imanaya ciise bna maryam ciiso ina maryam ah kaannahu curwatu bnu mascuud aad mooddo curwatu bnu mascuud inuu yahay muuqaalkiisa curwatu bni mascuud athaqafi fayatlubuhu dajaal buu doonaya raadsanayaa fayuhlikuh waa dilayaa suma yamkusu annaasu sabca siniina laysa bayna snayni cadaawa intaa dabadeed waa sugnaanayaa annaasu dadku sabca siniina toddoba sano ayay sugnaanayaan waa makasa yamkusu iyo makusa yamkusu baabu karuma iyo baabu nasara ayuu labadaba leeyahay ficilku marka maadigiisu makasa iyo makusa labadaba waaleeye labaduna waa fasiix labadabana qur'aanka waa la akhriyey famakasa ghayra baciid iyo famakusa labadu waa laba qira oo sabci ah kaafka in la godo maadiga iyo in la kordhigo laakiin mudaarica waa isu imanaysaa yamkusu bay labaduba noqonayaan labada maadaba uma yamkusu nnaasu intaa dabeed dadku waa sugnaanayaanoo waa joogayaan sabca siniina toddoba sanay joogayaan toddobadaa sano oo laysa bayna snayni cadaawa laysa bayna snayn cadaawa aan laba dhexdood colaadi u dhaxayn yacni toddobadaa sano oo laysa bayna snayni cadaawatun ay fiiha ay laysa fiiha bayna snayni cadaawa fiiha la qadaro haddii laga sifeeyo sabca ama dadku waxay sugnaanayaan laysa bayna snayn cadaawa toddobadaa sano xaal dhexdooda aan wax colaadi u dhaxaynayn aad xaalayso uma yursil intaa dabadeed allah wuxuu soo dirayaa dabayl buu soo dirayaa dabayshaasoo baaridatan qabow min qibali ashaam ashaami iyo ashaami labada waa la yidhahdaa yacnii xagga shaam yacni markaa xaggeeda ayuu ka soo dirayaa ama dabayshaasoo kaa'inatan min qibali ashaam xagga shaam jihadeeda ka ahaatay ama lagu tacalluqsiiyo yursilu falaa yabqa cala wajhi alardi axadu fii qalbihi mihqaalu darati min khayrin aw iimaanin ila qabadath falaa yabqa ku hadhi maayo kuma sugnaanaayo calaa wajhi alardi arlada korkeeda axadun qof ku hadhi maayo qofkaasoo fii qalbihi mihqaalu darati min khayr quraanjo wax la miisaanoo khayri qalbigiisa ku sugantahy aw iimaanin ama quraanjo wax la miisaana oo iimaani qalbigiisa uu ku jiro ilaa qabadatu inay qabato mooyaane nafta ka qabato mooyaane yacani sababteeda nafta laga qabanayo xataa low anna axadakum dakhala fii kabidi jabalin la dakhalathu calayhi xataa taqbida wax kale iska daaya haddii midkiin dadka joogaa loo jeedaa dakhala uu geli lahaa fii kabidi jabal yacni buur caloosheed uu geli lahaa buur gudaheed uu geli lahaa kabidka waxaa la yidhaahdaa waa beerka waxaase loo jeeda hadda wasadka iyo bartanka ayaa laga tilmaamaya waayo kabid xaqiiqi ah buurtu male laakiin kabid waxaa looga jeedaa wasatuhaa baa kabid lagu itlaaqa yani markaa saas lagu magacaabo waxaad iska ilaalinaysaa un kabad inaad tidhahdo kabad laakiin sida kale markaa lugaadkan waa ku bannaan yihiin kabid iyo kabdi iyo kibdi saddexda luqo saddexda waa fasiix amaa kabad iyagu waa macno kale waa mashaqada iyo dhibaatada laqad khalaqna alinsaana fii kabad waa beer xanuun iyadu shadaa'iddaana laga tilmaamaya beer xanuunka kabadku waa beerku qofka inuu xanuuno marka mashaqadii iyo dhibaatadii baa kabad lagu itlaaqaata taasi markaa markaa mawdica ma geli karto xataa low anna axadakum dakhala fii kabidi jabal ay fii wasati jabal wax kale iska daaya hadduu midkiin geli lahaa buur markaa dhexdeed uu geli lahaa buur caloosheed uu geli lahaa la dakhalathu calayh dabayshu waa ugu soo geli lahayd xataa taqbidahu ilaa nafta ay ka qabato fayabqa shiraaru nnaasi fii khifati altayri wa axlaami asibaac fayabqaa waa hadhaya waxay soo hadhaya shiraaru nnaas dadka kuwii ugu sharka badnaa fii khifati atayr shimbiraha fudaydkooda xaalay ku sugan yihiin iyo wa axlaami asibaac iyo markaa waxa weeye caqliyada ama garashooyinka dugaaggana ay ku sugan yihiin laa yacrifuuna macruufan walaa yunkiruuna munkara waxaa laga tilmaamaya dad aad u fudud oo sharka u dheeraynaya oo degdeg badan oo aan waxba hubsanaynin inay yihiin oo shimbiraha markaysa markaa duulitaankoodi iyo waxaasi way iska sahlan tahay marka fudaydka shimbiraha ay ku sugan yihiin intay markaysaga surcada iyo degdega iyo tayshka yacni ay ka qabaan waxay hubsanayaan inay jirin dugaagga markaa garashadooda iyo aqoontooda iyo caqligooda kale ay ku sugan yihiin siday isu cunayaan laa yacrifuuna macruufan ma garanayaan wax macruufa garan maayaan shay wanaagsan ma garanayaan walaa yunkiruuna munkara shay munkarana ma diidayaan waxani waa wanaagsan yihiin la kaalaya odhan maayaan waxani waa xun yihiin iska daayana odhan maayaan alla waxay iska reebayaanna ma jirto fayatamahalu lahum ashaytaan waxay isu soo ekaysiinayo suurad bini aadam ugu imanaya shaytaanka waa u imanaya muuqaalay arkayaan muuqaal bini aadam buu ugu imanaya fa yaquulu wuxuu ku odhanayaa alaa tastajiibuun war miyaydaan ajiibayno wax maqlaynin waxa maqli maysaan miya fa yaquuluuna waxay odhanayaan famaa ta'murunaa maxaadna amraysaa hadduu doono qofay yaqaaneen muuqaalkiis ayuu ugu imanayaa maxaadna faraysaa bay odhanaya maxaadna amraysaa fa ya'muruhum bicibaadati alawthaan wuxuu amrayaa inay sanamada caabudaan shirkigii buu amrayaa wa hum fii dalika daarun risquhum xasanun cayshuhum marka waxaa macnuhu dhacaya cibaadatul awthaankii ay u amray bay la imanayaan wuxuu sidaa amrayaa ama waxay sidaa yeelayaan oo amarkaa fulinayaan walxaal hum iyagu fii daalika zamankaa gudihiisiiyo xaaladdaa gudaheeda daarun risquhum risiqoodu yacni uu ku socdo arsaaqdoodii ay helayaan waxay ku intifaacaan oo ay cunaan oo ku raaxaystaan xasanun cayshuhum noloshoodu waxay ku nool yihiinna ay u wanaagsan tahay waxaa loo jeedaa cuntada iyo cabbitaanka iyo waxay xidhanayaan iyo waxay markaa ku raaxaysanayaan taasaa laga tilmaamaya risqu waxaweye daarun baa gudanaysaa yacmalu camala ficlihi sabcatun cayshuhumna waa saa si laag xasanun baa gudanaysa uma yunfaku fi suur intaa dabadeed waxaa la afuufayaa suurkii baa la afuufayaa boonkii baa la afuufayaa geeskii weynaaya daloolay baa malagu afuufaya falaa yasmacuhu axadun ilaa asqaa liita falaa yasmacuhu ma maqlaayo axadun qofnaba ma maqlayo ilaa asqaa liita inuu qorta dhinaciisa marka waxawaye u qalloociye mooyaane wa rafaca liita qorta kale dhinaceedana uu sare u qaado mooyaane yani liidka waxaa loo jeedaa waa safxat lcunuq sayn marka waxaanu sheikhuba ku fasiri doono markuu qofku wax dhegaysanaayo waxaa dhici karta inuu markaysa markaa dee yani marka dhegta yaro qalloociyo yacni qoorta yaro qalloociyo si uu markaa aad wax ugu dhegaysto waxaana dhici karta labada dhegoodi dee inay kala maqal badan yihiin say dee qaar yidhaahdaan midigta maqal badan allahu aclam wa man yasmachu rajulun yaluutu xawda ibilih wa man kii waxa ugu horeeya yasmacuhu suurka maqlaaya rajulun nin ninkaasoo yaluutu hagaajinaya xawda ibili yacnii wuxuu hagaajinayaa geelu meeshuu uga cabbi jiray yacni darka markaa geeliisa ayuu hagaajinayaa yaluutu waxaa loo jeedaa yuslixu waa hagaajinaya dhabdhabaya xawda ibili yacni darka geeliisa ayuu hagaajinayaa oo islaaxinayaa fayascaqu waa suuxaya wa yascaqu annaas dadkuna waa suuxayaan wa nafqatu alsacqi nusakha qaar baa qorayaa la yidhi fayuscaqu marka sida nusakha badankeed idiin qorayaan baa fiican fayascaqu ah fayascaqu waxaa suuxaya yacni ninkaas ayaa suuxaya ninkaa ugu horaan maqlay wayascaqu yascaqu annaasu dadkuna waa suuxayaan nusakha qaar xawlahu bay ku darayaan marka waxay noqonaysaa dadkuna hareerihiisa waa suuxayaan laakiin dee dadka caalamkao dhan buu kala joogaa meel gaara ma joogo dee kollay markaa marba intii maqashuunbaa dee kollay suuxays maqalkuna inuu kala horraynaya ka muuqata uma yursil allahu intaa dabeed allah waa soo diraya aw qaala ama wuxuu idhi yunzil allahu allah waa soo dejinaya mataran roob kaannahu tallu aad mooddo kale yacni markaa roob shuuxa aad mooddo aw idillu ama hadh aad mooddo waa min arraawi laakiin waxay u soo aroortay yani markaa riwaayaadka qaarkood biduuni shakin atallu markaa sida sawaabka ahi waa ta hore xadiisna waa ku soo arooray kale oo sheegaya yacni roob baa lasoo diraa ama lasoo dejiyaa biyihiisu ay adag yihiin oo ka rijaal biyaha ragga ay la mid yihiin ay shabahayaan kaasaa dhulka ku da'aya roobka qarada leh biyihiisu culus yihiin markaasaa dabeedna dadku waxay u soo baxayaan sida nabaadko kale usoo u baxayaan xadiiskan qudiisunabaadka waa sheegaya laakiin ziyaadadaas ayuu tilmaamaya xadiiska kale ya ka rijaal ku shabbahaya kaannahu tallu aad mooddo markaa roob shuuxoo kale aad mooddo gabaxla ah aw idillu ama hadh buu yidhi laakiin sawaabku waa ta hore weeyi riwaayaadka qaar bay biduuni shakin ku soo aroortay fatambutu minhu fatambutu waxaa soo baxaysa minhu roobkaas sababtiisa waxaa ku soo baxaysa mintu waa saabiyo ajsaadu nnaasi dadka jidharhkoodaa soo baxaya sida nabaadku u soo baxoo kaley u soo baxayaan uma yunfaqu fiihi ukhraa intaa dabadeedna afuufitaan kale la afuufi doonaa suurkii fa idaa hum qiyaamun yanduruun waaba yagii oo taagan oo wax eegaaya uma yuqaalu intaa dabadeed waxaa lagu yidhaahdaa yaa ayuha annaasu dadow halumma ilaa rabbikum u kaalaya markaa rabbigiin yacni xisaabtuu idin xisaabayo yacni u kaalaya xagga rabbigiin markaa u kaalaya yacni soo socda waqifuuhum innahum mas'uuluun waxaa haddana la yidhaahdaa waqifuuhum yacni joojiyo xabisa waa waqafadii markaa ahayd mutacaddiga ahayd waqafa marna waa istaagay bay noqotaayo waa ta laasimka ah marna waqafa xabsi bay noqotaa xabasa waqafa waqfan tan kale waa waqafa waquufan baabulwaqfi idinka ku arkay kutub lfiqhi yo kutub alxadiis ba alwaqfi bimacna alxabs faclun qiyaasu masdar lmucadda waqifuuhum hadda mafcuulkii bay wadataa ay ixbisuuhum xabisa inahum mas'uuluun joojiyo xabisa yacni waa waxbaa la weydiinaya la su'aalaya uma yuqaalu intaa dabeed waxaa lagu yidhaahdaa akhrijuu bacsa annaar laynoma sheegin halkan waxaa la weydiinaya waa la soo ikhtisaariyey uma yuqaalu intaa dabeed waxaa la yidhaahdaa akhrijuu soo bixiya bacsa annaar almabcuusa ila annaar kuwii naarta loo saaraayey kuwaa soo saaraa la yidhahdaa bacsi waa facli bimacnaa mafcuul waxaa lagu odhanayaa malaa'igtii baa lagu odhanayaa xadiis kale waxaa ku soo aroortay in aadam ilaahay ku odhanaayo yacni markaa soo saar marka bacsa annaar xadiiskanna macno jamac buu sheegayaa akhrijuu culammadu waxay dhahaan isma diidayso xadiiskaa kale ee sheegaya in aadam lagu odhanaayo bacsa annaar soo saar iyo xadiiskan yacni sheegaya akhrijuu bacsa annaar waxay akhbari kartaa labadaba in la wada amraayo malaa'igta iyo aadamba bacdu ahlicilmi baa saa ku xambaaran uu ku kulmiyey labada xadiis fa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa min kam imisaanu soo saarnaa yacnii imise weeye inta loo saaraya naartayaannu soo saara fa yuqaalu waxaa lagu yidhaahdaa min kulli alfin tiscamiatin wa tiscatan wa tisciina waxaad soo saartaan kunkii kastaba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan ka soo saara intaasaa xagga naarta loo kaxaynaya ya sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan ayaa kunkii walba laga saarayaa xagga naarta loo saarayaa mid keliyaa kunkii ka badbaaday maa naari taabanay laakiin sagaalkaa boqol iyo sagaal iyo sagaashankaasi waxay isugu jiraan qaar markaa waxa weeye naartu abadi u tahay oo gaalnimo ku dhintay iyo qaar kabaa'ir ku dhintay oo naarta lagu soo cadaabayo laakiin ma'aalka dambe jannada ku dambayn doona oo tawxiid ku dhintay waxay soo wada gelayaan sagaalka boqol iyo sagaal iyo sagaashanka fadalika yowma yajcalu wildaana shiiba kaasi waa yowmu yajcalu maalinta ka yeelaysa weeye yacnii carruurta ka yeelaysa qaar ciroobay oo gaboobay carraysiinaysa yowmu ama yowma waa khabarkii weeye ismu ishaaraha laga khabraayey marka waxa weeye jamaahiirulcarab waxay ugu hadlaan inay markaa rafciyaan bacdina waxay ugu hadlaan inay markaa waxaa kordhigaan qiraa'adkana labadaba waa la akhriyey haada yowmu yanfacu asaadiqiina sidquhum qurada badankoodu way rafciyeen yowmu laakiin axad alquraa'i asabca wuxuu akhriyey yowma waqabla ficli mucrabin aw mubtada acrib waman banaa falan yufanada waa ka odhanaaya ibnu malik yani ficil mucraba hortii hadday dhacdo oo bimacnaa ficil mucraba loo idaafeeyo ya wa qabla ficli mucrabin aw mubtada ama mubtada hortii acrib icraab haddii loo ciraabo waxay noqonaysaa hadda mucrab hortiibay dhacdaye ficil mudaaric weeyaan oo ficil mudaaricna waa mucrab waa yowmu bay noqonaysaa siday jamaahiiru carab uga hadleen waa saas waman banaa falan yufanada buuli kii bineeya oo fatxa ku bineeya yacni inuu kharfay lagu xukumi maayo ee sax buu isaguna ku hadlay waa saxan yahay markaa jaaza wa wajaaza weeye fadalika yowma yajcalu wildaana shiiba kaasi waa maalinta ka yeelaysaa ubadka ama carruurta yaryar ka yeelaysa shiiban qaar ciroobay ka yeelaysa shiiban waa jamcu ashyab wadalika yowma yugshafu can saaqa kaasi waa maalinta marka waxa saaqa la faydaayo oo dhudhun markaysaga markaa la faydaayo ama adin dhudhunkii yacni markaa la muujinayo waa maalinta qiyaamada rawahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam baa sii caddaysay yakshifu rabbunaa can saaqih in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allah baa wuxuu faydayaa muujinayaa saaqiisuu muujinaya yacni dhudhunka addinkiisa ama xoogga addinkiisa ayuu muujinayaa ilaahay oo khalqiga tusaya yacani taasaa laga tilmaamaya xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey walliitu safcatu alcunuq alliitu waxaa la yidhaahdaa waa qoorta dhinaceeda weeye wa macnaahu yadacu safxata cunuqih hoos wuxuu u dhigayaa ninkaa maqlaa suurka marka la afuufay maqlaa ee ugu horaan maqlaa qoortiisa dhinaceeda ayuu hoos u dhigayaa waa labada dhinac mid ahaan wa yarfacu safxatahu alukhraa dhinaca kale qoortana saru u qaadaya waa ka laasimaysaa marka gees hoos loo dhigo labada markaa qoorta labadeeda dhinac qaybta kale inay korraynayso oo sare loo qaado way ka imanaysa qolyaha mu'awilada oo sifaatka ilaahay awilayaa waa deliishadaanoo kale aayaddan yowma yugshafa can saaqa waxaana yidhaahdeen waxaannu haynaa cabdullaahi bnu cabbaasoo awilay oo saaqa kuma fasirin in sife ilaahay ay tahay marka ta'wiilku inuu sax yaha laga qaadanayo mar hadduu tarjumaanulqur'aan uu awilay aayaddan oo uu ku fasiray saaqa in looga jeedo shiddada waxay caddaynaysaa salafka ama saxaabadu madhab keliya inayna kaga sugnayn sifaadka ilaahay ee nusuusta ku soo aroortay ee waxa weeye markaa tafwiid iyo ta'wiilba inay ku sugnaayeen labaduba ay sawaab tahaa laga qaadanayo meelaha qaarkoodna saasay u awileen wajhatu nadarkooda saasoo kale u sheegaan jawaabta taasi waxay tahay in la yidhaahdo cabdullaahi bnu cabbaas qiraa'adu akhrin jiray ma aha qiraa'adaynu akhrinno ee sida kutubta tafaasiirtuba ay qorayaan asaaniidna lagu soo wariyo kutubulxadiis lafteeda laga helaayo yowma takshifu can saaqin ayuu akhrin jiray takshifu ficilka aan mughayaru siiqa laga dhigin ee faacil loo bineeyo bitaa'ina la akhriyo marka qiraa'adaa uu akhrin jiray baa ta'wiilkiisu ku dhisnaa qiraa'adaa uu akhrin jirayna waxay tahay qiraa'adii jumhuur muslimiin ay akhrinayeen qiraa'o ka duwan culammaduna waxay dhahaan qiraa'adku hadday tacadudaan oo aayaddii laba qiraa'o oo kala duwan la akhriyo yacni waxaa loola dhaqmaa sidii laba aayadood oo loo fasiraa qiraa'adka qaarkood baa macaanideedu kala duwanaanaysaa waa ayna iswaafaqayn marka cid waxa weeye ta'niis lagu sifaynaayo walow majaazba ha noqdee in laga warramaayay ku tusinaysaa marka sidaa lagu socdo dee allahna ta'niis laguma sifeeyo marka yowma takshifu can saaqin ayuu awilaye yacni yowma yukshafu can saaqin ma awilin saaqana ilaahay looma idaafaynin aayadda marka laga eego can saaqin baa la yidhi can isaaqina lama odhanoo al lama gelin saaqi munakar baa laga dhigay waa la nakireeyey marka macno ay aqbalayso ixtimaalaysa ayuu ku fasiray qariinada ku saabsan markaysaa in la taaniisiyeyna waxa weeye waa cuskaday laakiin axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam ayaa saaqu isagoo idaafaysan ay ku soo aroortay axaadiistaasina marka may soo gaadhin cabdullaahi bnu cabbaas calaa xasab ruuxa waxa soo gaadhay baanu dee mukallaf ku yahay saas aawadeed maadaama aayaddii aan alina ku sugnayn oo assaaqa la odhan yacni waxaweeye idaafan ayna ku sugnayn oo saaqihii la odhan xadiiska nebiguna aanu soo gaadhin qiraa'aduu akhrinaya ay ka duwanayd qiraa'ada jumhuurulmuslimiin ay akhriyaan oo isagu yowma takshifu can saaqin uu akhrinaayey calaa haada buu luqada carbeed usluub ku sugan buu ku fasiray oo waxa weeye marka luqada carabeed lagu yaqaano ashcaaro badan oo macnaha ay ugu timi in marka waxaweeye kashafat ilxarbu can saaqiha macnahaasoo kale tilmaamaya ayaa jira sidaasuu markaysaga dabad ugu fasira idan laa ishkaal laakiin ciddii xadiiska nebigu sala allahu aleyh wasalam uu soo gaadhee saxiixa ahi ya yowma yukshafu can saaqin markuu fasiraayo yacni sida xadiiska nebigu caddeeyey waa in lagu fasiraa yakshifu rabbuna can saaqihi can saaqihi damiirku xagguu u noqonayaa yarjicu ilaa rabbina rabbigeen buu u noqonaya yakshifu rabbuna can saaqih maadaama sidaas marka waxa nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam sida nebigu sheegay waa in lagu fasiraa yacni marka aayadda lagu fasira marka xuja uguma jirto qolyaha marka waxaa yani mu'awilada ah tanoo kale inay u cuskadaan nusuusa sifaat ayaa salafkii awileen ama saxaabadii awishay oo waxaa la odhanayaa yani siiqada markaysa marka waxaan yani aayadda uga muuqatay daahir may ahayn inay markaysaa sifo tahay xadiiskuna ma soo gaadhin qiraa'adu akhrinayeyna waxaabay qariinadu ku tusinaysay inaan allah looga jeedin calaa haada yani wax xujo ugu jiraa saasayna u jirin xadiiskani wuxuu ka warramayaa dajaal buu ka warramayaa ee muddada uu ku sugnaanayo ee uu joogayo arlada iyo inuu afartan markaa joogayo xadiiskii hore aynu ku soo aragnay ee nawaas baynu ku soo aragnay inuu joogayo afartan maalmood uu joogayo laakiin saddex maalmood ay dhaadheer yihiin inta kalena maalmaha aynu naqaanno ay la mid yihiin marka dambena waxaa la soo dirayaa ciise bnu maryam samadu ka soo degaya ciise waa nool yahay dabeedna marka waxa ciise raadsanaya ciise ayaa markaa dilaya axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay mar alle markuu ciise arko yaduubuka dawabaani ilmilxi wuxuu u dhalaalayaa sida milixu u dhalaashoo kale milix biyo lagu shubay ya so waxa weeye saas markaa waxba uma soconayso uma baaba'ayso saasoo kaleu markaysagaa noqonayo yacni waxa weeye isdaafac iyo dagaalan iyo waxaasi ma jiraan cagaa wax ka day mooyaane wax wax kaloo isku dayaya ma jira dee lagaga hadhi maayo sidii baa deed markaysa markaa ciisa bnu maryam intuu raadsado deedna dilaya dadku waxay ku sugnaanayaan waxay sugnaanayaan toddoba sano aan laba dhexdood colaadi oolin marka toddobuu sugnaanayaa oo dadku ay joogayaan waxaa jira xadiis markaa tilmaamaya ciisa bnu maryam inuu joogi doono afartan sano oo afartan sano tilmaamaya axaadiis mutacadidayna ku soo aroortay macnahaas inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fayanzilu ciisa bnu maryam fayaqtulu uma yamkusu fi lardi arbaciina sanata imaama caadila wa muqsita macnii xadiiskaasoo kale ka mida oo imaam axmed musnadka ku soo warinaya min xadiisi caaisha waxaa ka mid a ah axaadiis kale oo markaysaga ibn mascuud laga soo warinaayo abu hureyre laga soo warinaayo yacni marka axaadiis mutacadida ayaa waxay sheegayaan afartan sano inuu arlada joogaayo ciisa bnu maryam marka xadiiskan toddobada sheegaya iyo xadiiska axaadiistaa sheegaysa afartankaasee loo kulminayo in afartan sano joogaayo ciisa bnu maryam bacdu ahlicilmi waxay dooneen inay u kulmiyaan inay yidhaahdaan ciisa bnu maryam markii la rafciyey wuxuu ahaa saddex iyo soddon jir buu ahaa da'diisu intay markii ahayd baa da'diisii lagu xidhay arlada uu ku sugnaa marka uu soo degaayo da'diisii markii la rafciyey uu ku sugnaa buu ku soo degayaa kadib toddoba sano uu joogayaa majmuuca isku noqonaya saddexiyo soddon loo geeyay toddoba afartan ba isku noqonaysa marka majmuucu intuu arlada ku sugnaa awalan wa aakhiran ayaa afartanka sanaa laakiin bacda nusuulihi muddadu ku sugnaanaya waa toddoba sano sidaa culamada qaar baa markaa maray waana sida ibnu kasiirku marka uu yidhi waa lagu tawjiihinayaa oo uu ku kulmiyey markii hore waana sida ibnu xajar alhaytami faqiihii laodhan jiray isaga laftiisa u maray yacni kooxo kaleo culammada ka midoo sidaa marayna waa jiraan ibnu kasiirku markuu sheegay sidaas inuu markaa ku kulmin jiray oo markaa ansab inay tahay u qabay wuxuu sheegay markii dambe inuu arkay bayhaqi oo yacni markaa shamci kale sheegay oo xadiiskan baa riwaayaadka qaar waxay ku soo arooreen xadiiskan cabdullaahi bni camr bn alcaas uma yalbasu nnaasu bacdahu sabca siniina oo ziyaadada bacdahu imaam axmed baa musnadka ku soo wariyey marka ziyaadada muslim kuma sugna bacdahu dadku waxay ku sugnaanayaan dabadii toddoba sanay sugnaanayaanoo aan colaadi u dhaxayn marka bayhaqi wuxuu yidhi yuxtamalu an yakuuna qawluhu uma yalbasu nnaasu bacdahu ay bacda mawtihi markuu ciise bnu maryam dhinto dabadeed waxay dadku arlada ku sugnaanayaan sabca siniina ay bacda mawti ay bacda mowti ciisa marka wuxuu yidhi marka saa lagu fasiro bayhaqi wuxuu odhanaya ma khilaafayo xadiiska sheegaaya afartanka sano markaa kama hor imanaayo ibnu callaamku wuxuu odhanayaa waxa markaa ii raajix noqotay sidii ibnu kasiir buu markii hore raacay markii dambe waxaa ii miisaan badatay ta'wiilkaas uu bayhaqigu sheegay فترجح عندي hada التأويل لأن الحديث ليس نصا في الإخبار عن مدة لبث عيسى wadalika نص فيها لأن ثم يؤيد hada التأويل wakada قوله yalbasu الناس بعده فيتجه أن الضمير فيه لعيسى لأنه أقرب مذكور ولأنه لم يرد fi dalika siwa alxadiisi المحتمل walaa saaniya له marka waxaa lagu xambaarayaa toddobadan sano in laga tilmaamayo markuu ciisa bnu maryam dhintay dabadeed inay dadku sugnaanayaan toddoba sana ay sugnaanayaan culammada qaarkood waxay mareen maya toddobadani waa inta markaysa waxba ka maran yacni marka waxa weeye waxyaalaha marka akdaarta iyo waxyaalahaas ka maran oo dee ibnu callaanka laftiisu wuu hormarinaya yuxtamalu annaha almuddatu alkhaalisatu min alakdaari albatata fi zamani ciisa calayhi salaam yacni wax colaada iyo wax cuqdada iyo wax dhiba oo laba isu gala muddada ka maran ee muddada ciise uu joogo ka mid ah baa toddobada sano ah qaydkan laysa bayna snayn cadaawa ayaa taqyiid marka u noqonaya kaasina waa tawjiih saddexaad buu noqonaya mucaasiriinta qaarkood waxay mareen in markaa la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa toddobadaa tagsiir looga jeedaa aan taxdiid looga jeedin fi bacdi alaxyaan toddobada waxay u soo aroortaa yani farabadni iyagoo looga jeeda farabadin laakiin calaa kulli xaal tawjiiha waa laga fiican yahay eh, sida fiicani waxay noqonaysaa tawjiiha markaysa markaa bayhaqi markaa u sheegay maadaama ziyaadada bacdahu ay la socoto tawjiiha kaloo odhanaya markaysaga muddo akdaarta iyo waxyaalaha ka maran yacni in laga tilmaamayo oo muddo khaalisoo zaman kooban markaysa markaa in looga jeeday muddada ciise ku sugnaanayo o dhan laga tilmaamayn kaasina waa tawjiih qariiba weeye xadiiskaas waxyaalaha uu inoo sheegaayo waxaa ka mid a ah laba nafkhadood inay jiraan oo suurka la afuufayo marka culammadu waxay isugu khilaafaan suurka afuufitaanka la afuufayaa nafakhaadkuma saddexba ma laba marka laba ayaa lagu sheegay aayaadka qur'aankana labadaasaa ku soo arooray laba mawdico kala duwan baa midna markaa nafkhatu sacqi laynoogu sheegay midna nafkhatu lfazac laynoogu sheegay marka isla mid inay tahay ayaa marka waxaway adhar ah markaa saas aawadeed nafakhaadku inay yidhiin laba ay yihiin mid waxa weeye marka hore oo marka khalqiga wixii nooli ay ku dhimanayaan cidduu ilaahay doonee ka reebo mooyaane iyo mid lagu soo bixinayo lagu soo saarayo suma yunfakhu fiihi ukhraa waa ka xadiiskanna sheegaayo fa idaa hum qiyaamun yanduruun marka nafkha haalisaa ma sheegin xadiiska dabcdaha qaarkoodna waa can anasin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam leysa min baladin ila sayata'uhu addajaalu ila makkata walmadiina rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi leysa min baladin dhul ma jiro ilaa sayata'uhu dajaal inuu dajaal cagadhigan doono mooyaane yacani dhul kasta oo markaa beledada ka mida dajaal waa mari doonaa ilaa makkata waalmadiina marka laga reebo maka iyo madiina makiya madiine iyagama maraayo waa loo diidaya walaysa naqbun min anqaabihima dariiq ma jiro min anqaabihimaa dariiqyada makiya madiine soo gala ka midi ila calayhi almalaa'ika ama dariiq ma ahaan ka mida dariiqyada madiine iyo maka soo gala ilaa calayhi almalaa'ika in korkiisa malaa'ika ku sugantahay mooyaane waxay malaa'igtu korkiisa ku sugan saafiina xaal ay safan yihiin taxrusuhumaa malaa'igtaasi way ilaalinaysaa kaannahu in la yidhi maxay qabanaysaa markaasaa taxrusuhumaa walihi waa istinaaf bayaani ah ama weji labaad la yidhahdo waa xaalun bacda alxaali waxay safan yihiin xaal ay markaa taxrusuhumaa ay ilaalinayaan maka iyo madiine ay ilaalinayaan waxay ka ilaalinayaan dajaal inuu soo galay ka ilaalinayaan fayanzilu bisabaka wuxuu degayaa bisabakati meel waxa weeye caradu jaan ay tahay oo markaysa markaa ciid leh laakiin ciiddu marka ay tahay cid milixdu ku badan tahay on waxba ka baxayn meeshaasuu degaya waa meel madiine ka baxsan madiina iyadu waa dhulbeereed yacnii meelaan dhulbeereed ahayn oo markaa milixdu ku badan tahay ayuu markaa degaya fatarjufu almadiinatu alaaa rajafaat fatarjufu waa gilgilanaysaa almadiinatu madiinu madiinatu rasuul sala allahu aleyh wasalam alaaa rajafaat saddex gariir bay gariiraysaa yukhriju allaahu ilaahay waa saarayaa minha madiine ayuu ka saarayaa kulla kaafirin wa munaafiqin gaal kasta iyo munaafiq kasta ayuu ka saarayaa dabeedna xagga dajaal buu u baxaya gaalkaa iyo munaafiqaasi madiine ma sii joogayaan waxaa loo saarayaa yani markaa madiine dabaddeeda loo saaraya rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa ninka dajaal la yidhaahdaa arlada inuu maraayo beled kastana inuu gelaayo labada xaram mooyaane maka iyo madiine ma gelaayo waa laga ilaalinayaa malaa'ig baa ka ilaalinaysa malaa'igtaasina waxay taagan tahay dariiq kasta oo laga gelaayo maka iyo madiine ayay taagan yihiin oo ka celinayaan oo ka ilaalinayaan saas aawadee ma gelaayo laakiin arlada inta kale waa marayaa meel walba iyo markaysaga beled kastaba waa tegayaan makiyo madiinana waxaa laga saarayaa dadka xunxun baa laga saaraya dadka mu'miniintaaba isugu hadhaya way ruxmaysaa markaa gaalkiiyo munaafiqu hayn maayaan yacni ma joogayaan ruxankaa uma adkaysan karaan yacni dadka kale ilaahay baa sugaya dabeed markaa gaalada iyo munaafiqiintu dibadday uga cararayaan maka iyo madiina marka dajaal bay u cararayaan oo xaggaasay raacayaan isagay markaa u baxayaan marka dad mu'miniin ah oo mukhlisiin ah baa isugu hadhaya maka iyo madiine isugu hadhaya waxaa laga qaadanayaa inta ka horraysa inay dhici karto munaafiqiin iyo gaalo inay joogi karaan qaar ka midi inay joogi karaan oo ay dhici karto markaa iyagoo dee isqarinaya looma oggola sidooda gaaladu inay gasho madiine looma oggola iyo maka yacni markaa looma oggola inay degaan markaa looma oggola yacni xaalad yar waa dhici kartaa inay u soo galaan waa suurtoobi kartaa laakiin inay deganaadaan markaysaga mid sharcan loo oggol yahay maaha laakiin waxaa dhici karta dee inay gaaladii gaalnimadoodii qarsanaysa ayaa suuroobi karta marka munaafiqiintuna waxa weeye inay joogi karaanoo wakhtigii nebigaba calayhi salaatu wasalaam madiina dee bacdulmunaafiqiin oo joogay waa jireen oo saxaabada iskaga dhex jiray oo nifaaqooda qarsanayay laakiin marka uu dajaal soo baxo xaalka caynkaasa madiina iyo makaba waa laga saarayaa gaalada iyo munaafiqiintaba waa laga bixinayaa mu'miniin mukhlisiina isugu hadhaysa waxay ku tusinaysaa fitnadiisu siday u ballaadhan tahay maadaama beled walba uu tegaayo aradoo dhan u wada maraayo marka laga reebo maka iyo madiina waxay ku tusinaysaa sidaa fitnadiisu u ballaadhan tahay xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa canhu muslim wuxuu ka soo wariyey anas ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalama qaal in rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam uu yidhi yatbacu dajaala min yahuudi asbahaana sabcuuna alfa yatbacu waxaa raacaya addajaala dajaal waxaa raacaya min yahuudi asbahaana yuhuudda asbahaan asfahaan iyo asbahaan labadaba waa la yidhahdaa inba laga dhigo iyo infa laga dhigo labada mid walba waa markaa loogu dhawaaqaa hamsada lafteeda in la kordhigay iyo in la hoos dhigo labadaba waa la akhriyey sabcuuna alfan toddobaatan kun baa raacaya oo yuhuudda asbahaan ka mida calayhim altayaalisa toddobaatankaa kun oo calayhim korkooda ay ku sugan tahay altayaalisa maryaha daylasaanka la yidhaahdo waa mare ay soo hagoogtaan marka waxaan yacni yuhuudda ay hagoogtaan oo waxaweeye madaxooda iyo garbahooda iyo ay soo saaraan oo waxaweeye markaa murabbaca qaar waxay yidhaahdeen marka midabkeedu inay madow noqoto ayaa laga yaaba riwaayadka qaarkooda soo arooray cagaarna waa jiraan marka culammadu waxay yidhahdeen maradu shiddo male oo waa calaamaduun oo maradu inay xaaraan tahay laga qaadan maayo waa maro una ayse soo saarayaanoo marka waxaweye madaxooda iyo garbahooda ay soo saarayaanoo daylasaan la yidhaahdo maryahaasi korkooda ay ku sugan yihiin rawaahu muslim muslim ayaa soo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa dajaal inay markaa yuhuuddu raacayso xadiidkani toddobaatan kun buu sheegayaa oo weliba marka asbahaan yani markaysa markaa jooga ayaa raacay asbahaanna hadda waxay ka mid tahay eeraan iyo xaggaasay ka mid marka dee qayb yuhuudi kolley waa ku nooshahay eeraan waa ku nooshahay waxaana dhici karta aakhiru zamaanka inay isku urursadana waa suuragal oo waxaweye yuhuud badani meesha ay isugu tagtana waa suuroobi kartaa waxaa laga qaadanayaa yuhuuddu inay ka mid tahay min waxa weeye junuudi eh, dajaal inay ka mid tahay ciidamada dajaal inay ka mid tahay axaadiista qaarkoodoo tilmaamaysa in eh, khawaarijtu ay laftoodu raacayaan oo dadka ahlulbidaca qaarkood uu ka haysanayo oo uu fitnaynaayo iyada laftooda waa soo arooreen sida xadiiska tilmaamaya khawaarijta ka warramayey kulamaa kharaja qarnu qutic kulamaa kharaja qarnu qutic nebigu waa ku celceliyey calayhi asalaatu wasalaam markastoo qarni khawaariji ay soo baxaan waa la jarayaa saxaabigu wuxuu lahaa ilaa uu ku celiyey labaatan goor uu ku celiyey kulamaa kharaja qarnu qutic xataa yakhruja addajaalu fii ciraadihim ilaa dajaal dhexdooda ka soo baxaayo marka waxaa laga qaadanayaa dadka marka waxa weeye yacni khawaarijta ahi Eh, in marka iyaguna dadka fitnoobaya inay markaysa waxa ka mid yihiin oo ciddu ilaahay sugaa sugmaysa ciddaanu ilaahay sugini ma sugmayaan waxyaalaha fitankiisa laga badbaadayana waxaa ka mida in laga fogaado laga cararo aan loo dhowaan iyo in markaa waxa waxaweye ilaahay sharkiisa laga magan galo hadee waxaa layna amrayba in markaa salaad kasta aynu ku ducaysanno yacni fitnada dajaalna ilaahay inaynu ka magan gallo inuu ilaahay inaga badbaadiyo ducadii afartii shay ee lagu ducaysanaayey ee ilaahay laga magangelaayey ayay marka ka mid ahayd ciddii marka ay la kulantaana awalka suuratulkahfi inay ku akhriyaan awalka suuratulkahfi la qaybo lagu akhriyo xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can ummi shariikin radia allahu canha annaha samicat annabiya sala allahu aleyh wasalama yaquul layafiranna annaasu min addajaali fi ljibaal nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam layafiranna annaasu dadku ka yaaceen liyanfiranna marka la yidhaahdo laamku markaa waxay noqonaysaa laamulamri buu noqonaya marna waxay noqonaysaa haddii laamka la kordhigana war laga warramaayoay noqonaysaa oo macnuhu dhacaayo allah baan ku dhaartay ka carareen dadku marka laamka la hoos dhigana waxay noqonaysaa amar liyanfiranna dadku ha ka yaacaan ha ka yaacaan ha ka yaacaan min addajaali dajaal ha ka yaacaan ha ka cararaan filjibaali buuraha markaysa markaa inay ku gabbadaan ha u yaacaan calaa hada waxay noqonaysaa amar la amraayo layanfiranna marka la yidhahdo laamka la kordhigana waxay noqonaysaa allah baan ku dhaartaye ka yaaceen oo ka yaaceen oo way ka yaacayaan annaasu dadku min addajaali bay ka yaacayaan fi filjibaali buuraha inay galaan bay u yaacayaan rawaahu muslim muslim baa soo wariyey marka ikhbaarka laftiisu wuxuu macnuhu u dhacayaa inuu markaa yahay yacnii khabarun yuraadu bihi linshaa'u in khabar inshaa looga jeedo amar looga jeedo tahay kan kalena waa amarkii sariix ah waa amarkii sariixa ah buu noqonaya liyanfiranna haka ka yaacaan oo ha ka yaacaan annaasu dadku min addajaali dajaal haka yaacaan fi ljibaali buuraha inay galaan ha u yaacaan rawaahu muslim waxyaalaha fitnada dajaal lagaga badbaaday waxaa ka mid a ah in laga firdhado laga cararo oo markaysaa meel yacni buuraha iyo lagaga gabado waxay ka mid tahay waxyaalaha sharka dajaal lagaga badbaaday xadiiskiina waa kii sheegaayo hore aynu soo sheegnay man samica bidajaali falyan'a canhu qofka dajaal maqla ha ka dheeraado ha ka fogaado xadiidka kun iyo sideed boqol iyo saddex iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sideed boqol iyo saddexiyo konton wa can cimraana bni xusaynin radia allaahu canhuma qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul maa bayna khalqi aadama ilaa qiyaami asaacati amrun akbaru min addajaal ama akbara min addajaal maa bayna khalqi aadama ila qiyaami asaaca yacni aadam abuurkiisa inta u dhaxaysa ilaa qiyaami saacati ilaa saacaddu markay ka kacayso laga gaadho ma ahaan amrun arrin arrinkaasoo akbaru ka weyni badan min addajaali dajaal ka weyni badan akbaru iyo akbara ayaa loo dabdiyey adigu haddii la godo waxay noqonaysaa in marka amrun laga sifaynaayo waxay noqonaysaa maa bayna khalqi aadama ilaa qiyaami saaca aadam abuurkiisii iyo saacaddu intay kacayso laga gaadho ma ahaan amrun arin arrinkaasoo akbaru min addajaali dajaalka weyn haddii kalena waxay noqonaysaa amrun yani isimkii inay tahay akbarana markaysaga khabarkii ay tahay waxay noqonaysaa maadu inay tahay xijaaziya inay tahay yacni saasay noqonaysaa waana dhici kartaa markaa bayna khalqi aadama ila qiyaami saacati xaal in laga dhigo macnuhu u dhaco maa bayna khalqi aadama ila qiyaami saacati amrun arrin yacni kama weyna dajaal xaaluu arrinkaasi yahay bayna khalqi aadama ila qiyaami saaca aan arrin ka weyne ma jiro macnuhu muraadku saasunbuu dhacay rawahu muslim waxaa laga tilmaamayaa arrin fitnadiisu ka weyn tahay fitnada dajaal ma jiro ayaa laga tilmaamaya daatada markaa dajaal inuu ashyaada ka weyn yahay loogama jeedo laakiin waxaa laga tilmaamayaa fitnadiisa ayaa acdam ah oo fitnooyinka kale oo dhan ka weyn ayaa looga jeedaa marka taxdiir fitnada dajaal laynooga digaayo weeyaan fitnada dajaal waa digis laynooga digaayo weeye waxaa sidaa laynoogu sheegayaa si sharkiisa looga taxadiro laysaga ilaaliyo ayaa laynoogu sheegayaa allahna la magan galo oo sharka dajaal allah laga magan galo waa yahay marka cidamu fitnatii baa laga qaadanayaa fitnadii siday u weyn xadiiska kun iyo sideed boqol iyo afar iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo afar iyo konton wa can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal yakhruju addajaalu fayatawajahu qibalahu rajulu min almu'miniin nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam yakhruju addajaalu dajaal baa soo bixi doono fayatawajahu qibalahu waxa u jeesan doona xaggiisa jihadiisa rajulun nin ninkaasoo min almu'miniina muuminiinta ka mid mida fayatalaqaahu waxaa la kulmi doona oo ka hor iman doona almasaalix yacni ciidamadii markaa dajaale hubaysnaa yacni dawi silaax ciidamadii dajaale hubaysnaa ee talaa'icda ahaa ee ka soo horreeyey baa ka hor imanaya uu si fasiro masaalixu dajaal yacni ka beddelo waxaa ka hor iman doona yacni dajaal ciidamadiisii hubaysnaa min asilaaxi baa laga keeno waxaa laga tilmaamaya rijaalun yani dawu silaax waa qaar hubu saaxiiba oo ka soo horreeyey markaa dajaal oo mm, ciidamadiisa dalaa'icda fayaquuluuna lahu waxay ku odhanayaan ilaa ayna tacmid war xaggaad u qasdaysaa ku socotaa camada yacmidu waa qasadkii weeye camada yacmidu camdan waa ka qasada yaqsidu qasdan wasnan wa xagga wasniga iyo xagga macnahaba yani marka waxay la mid tahay qasada yaqsidu qasdan bay la mid tahay fayaquulu wuxuu odhanayaa acmidu ilaa haada aladii kharaj waxaan u qastayaa bimacnaa ku socdaa adhabna waa la tadmiiniyaa la yidhi waxaan markaa u tegayaa waan ku socdaa ilaa hada aladii kharaj kan soo baxay fayaquuluuna lahu waxay ku odhanayaan awamaa tu'minu birabbina oo miyaad rabbiga i rumaysnayn ilaahayaga ma rumaysnid miyaa ayuu ka odhanaya fayaquulu wuxuu odhanaya maa birabbina khafaa rabbigayo qarsooni kuma sugnaa yacni sifaatkiisa waa la garanayaa yacni rabbigayo waa garanaynaa nagama qarsoona saasuu ku odhanaya fayaquuluuna waxay odhanayaan uqtuluuh dila yagii baa iska odhanaya fayaquulu bacduhum libacdin qaarkood baa kuwa kale waxay ku odhanayaan alaysa qad nahaakum rabbukum an taqtuluu axadan duunah miyaanu rabbigiin idiin diidin rabbigooda ay sheegayaan waa dajaal weeye waayo rabbinimuu sheeganaya waxaa ka horraysa marka hore nebinimuu sheeganaya marka uu soo baxo sida axaadiista qaar ku soo aroortay marka hore wuxuu sheeganaya inuu nebi yahay ayuu sheeganaya kadib marka dambe waa iska sii dallicinayaayo wuxuu odhanayaa waxaabaan ahay rabbi baan ahay oo rabbinimuu ku dambaynayaa inuu sheegto ayuu ku dambaynaya marka waxay u rumaysan yihiin ciidamada la socdaa dee inuu ilaahay yahay saasay u rumaysan yihin oo u qabaan marka alaysa qad nahaakum rabbukum miyaanu idiin diidin rabbigiin an taqtuluu axadan duunah inaa qof dishaan amarkiisa sokadii isagaan idiin fasixin oo idin amrin inaad dishaan miyaanu idiin diidin saasay isxasuusinayaan fayantaliquuna bihi way kaxaynayaan ila dajaali dajaal ayay markaa u kaxaynayaan oo ula tegayaan fa idaa ra'aahu lmu'min qofka muuminkii markuu arko dajaal damiirka haadu wuxuu noqonayaa dajaale qaala wuxuu odhanayaa yaa ayuha annaas dadow inna haada addajaal ina haada kani addajaalu dajaal weey alladii kaasoo dakara rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ay dakarahu wuu sheegay rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waa dajaalkii nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam faya'muru addajaalu bih dajaal ayaa wuxuu amrayaa yacni markaa bihi yani ninkii in la qabto ayuu amraya fa yushabbaxu yacni waa la jiifinayaa tashbiixu waxa weeye markaa caloosha ayaa loo jiifinaya saasaa loo warhaya loo goglaya yacni biqabdihi buu amray in la qabto oo dabeed markaysa markaa la jiifiyo dhulka la dhigo fa yushabbaxu ay yumaddu calaa batnih calooshiisaa loo markaa jiifinayaayo dhulkaas siaa loo goglayaa beerkaa loo jiifinaya fa yaquulu wuxuu odhanayaa khuduuh qabta wa shujjuuh dakhra fayuusacu waa la ballaadhinayaa dahruhu dhabarkiisa wa batnuhu iyo calooshiisa waa darban garaac baa loo ballaadhinaya bimacnaa waa garaaca laga badinayaa baa loo jeedaa aad baa loo garaacaya isagoo saa u goglan ayaa dabeed markaysaa ay tumayaanoo garaacayaan fa yaquulu wuxuu odhanayaa awamaa tu'minu bii isaga halkuu taagan yahay markaysaga shaytaankii dajaal yaa amarku isagu bixinaya war miyaanay rumaynayn fa yaquulu wuxuu odhanaya anta almasiixu alkadaab masiixii beenawaaska ahaa ee beenta badnaa baa tahay anta almasiixu waxaad tahay masiix baa tahay masiixaasoo alkadaabu kii beenta badnaa ahaaday fa yu'maru bihi waa la amrayaa yacni dajaal baa amrayaa loo jeedaa fa yu'sharu bilminshaari fa yu'sharu waxaa lagu kala jeexayaa bilmishaari minshaar iyo mishaar labadaba waa la yidhaahdaa ee minshaar baa lagu kala jeexayaa min mafriqihi yacnii halka madixiisa kala badha laga soo bilaabo badhtanka madixiisa laga soo bilaabo xataa yufaraqa bayna rijlayh ilaa la kala geynaayo labada lugood halka u dhaxaysa labadiisa lugood ilaa la kala geynayo bimacnaa labaa loo kala badhayaa inta madaxa markaysaga seefta ay kaga soo bilaabaan miishaarta kaga soo bilaabaan ayaa markaysaga sidaa ugu kala jaraan labay ka kala dhigaan uma yamshi dajaalu bayna alqitcatayn intaa dabadeed baa dajaal wuxuu soconayaa labada jeex dhexdooda ayuu soconayaa labadan qaybood ama labada nus ee laga dhigay ninkaas ayuu kala dhex marayaa suma yaquulu lahu dabeedna wuxuu ka odhanayaa qum kac fa fayastawii qaa'ima waa istaagayaa xaaluu yahay yacni markaa mid taagan yacni markiiba waa noolaanayaa dabeedna markaa waa kacayaa suma yaquulu wuxuu odhanayaa tu'minu bii may rumaynaysaa dajaal baa odhanaya fayaquulu wuxuu odhanayaa ma sdadtu fiika ila basiira adiga sha'nigaaga ma kororhsan mooyaane aqoon siyaadoo aan ku sii gartay inaad dajaal tahay mooyaane wax kale ma kororhsan wax iska kay beddelay ma jiro waad iisii caddaatayba inaad dajaal tahay basiiro iyo aqoon baa iisii korodhay markii horeba waa garanaya laakiin wuxuu tilmaamaya in arrinkaasi u siyaadday waxaa laga qaadanayaa macrifada iyo aqoontu inay siyaaddo shayga iyadoo la yaqiinsan yahay oo la garanaayo ayaa haddana marka waxaa garashada iyo aqoontuba ay siyaadaa iyo rumaynta lafteeduba ay kordhaa suma yaquulu deedna wuxuu odhanayaa yaa ayuha annaas ninkii muuminkaabaa baa odhanaya yaa ayuha annaasu dadow innahu laa yafcalu bacdii biaxadin min annaas innahu dajaal laa yafcalu bacdii aniga dabaday ku samayn maayo yacni dilkaas biaxadin min annaasi qof dadka ka mida yacnii cid dambe dili maayo ee sabro iska adkaysta fa ya'khuduhu dajaal dajaal baa ninkii haddana qabanaya intuu cadhoodo liyadbaxahu inuu gowraco daraaddeed buu u qabanaya wuxuusu odhanayaa bireeba fayajcalu allaahu allah wuxuu ka yeelayaa maa bayna raqabatihi ilaa tarquwatihi nuxaasa ay maa bayna raqabati almu'min ninka muuminka ah qoortiisa iyo ilaa tarquwatihi ilaa marka waxa weeye dhuuntiisa markaa inta udhaxaysa yani waxa weeye tarquwadu waa lafahan markaysaga ku dhow yani markaa dhuunta ku dhow halka naqrada halka godan markaa lafahan ku dhow ayaa tarquwa la yidhahdaa taraaqiina lagu jamciya wuxuu allah ka yeelayaa maa bayna raqabatihi ay maa bayna raqabati lmu'min qofka muuminkaa qoortiisa iyo ilaa tarquwatihi ilaa lafaha kalxamihiisa inta u dhaxaysa ayuu wuxuu ka yeelayaa nuxaasan nuxaas buu ka yeelayaa markuu is yidhahdo biree qoortii waxa laga dhigayaa naxaasoo kalea laga dhigayaa iyo seeftii wuxuu is yidhahdo ku waxeeba ma goynayaan falaa yastatiicu ilayhi sabiila yacnii marka uma awoodayo xaggiisa wax wadda bimacnaa dilkiisa ma kari karayo iyo gowriciisa fa ya'khudu biyadayhi wa rijlayhi wuxuu qabanayaa dajaal ninkaa muuminkaa gacmihiisa iyo lugihiisuu qabanaya fa yaqdifu bihi waa tuurayaa markuu berayn kari waayey ayuu intuu saa u qabto saa u tuurayaa wuxuu ku tuurayaa yacni meel dadku ay u arkayaan inuu naar tahay fayaxsabu nnaasu dadku waxay u malaynayaan xadiiskaa sheegaye fayaxsabu nnaasu dadku waxay u malaynayaan annamaa qadafahu ila annaar inuu dabkii ku tuuray bay u arkayaan intay saa u qabtuu saa u tuurayaa marka meelaa dab moodduu ku dhacayaa wa innamaa ulqiya fi ljanna jannadii baana lagu tuura ile janno iyo markiisaa dab buu wataa ta uu dabka ku sheegayo dadkuna dab u arkaan waa janno ya tuu marka waxa weeye jannada ku sheegayo dadkuna jannada u arkaana waa dab iyo waa naar fa qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi haada acdamu annaasi shahaadatan cinda rabbi alcaalamiin haada kani acdamu nnaasi dadka ka ugu weyn weeye shahaadatan xagga shahaadada cinda rabbi alcaalamiin rabbialcaalamiinka agtiisa yacni shahaada cadiima ayuu marka waxaan helayaa ou yeelanayaa waayo dee baatilkiibu ka hor yimi saasaana markii hore dee uu ku dilay kadibna waa la soo nooliyey rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa rawa albukhaariyu bacdahu bimacnaa bukhaarina wuxuu soo wariyey xadiidkan qayb ka mida ayuu ku soo wariyey macnihiisa alfaadda maahae macnaha qayb ka mida almasaarixu hum alkhufaraau waaltalaa'ic hum alkhufaraau alkhufaraa waa jamcu khafiir khafiirkana waxaa la yidhaahdaa waa ka cid magan gelinaya ama ilaalinaya ayaa markaa la yidhahdaa marka waxaa loo jeedaa ciidamadii dajaal ilaalinayay inay ka mid yihiin waatalaa'ic waa ciidamada markaysa markaa waxaan yani eh, xagga hore la dhigo ee eh, ciidanka ka horreeya talaa'ici la yidhahdaa oo waxa weeye yacni waa ciidanka ka soo horreeya dajaal ee eh, iyagu marka waxaweye ka sii horreeya xagga hore markaa yacni kasii sii wey carabi ahaan waxay yidhahan culamadu almasaalix waa jamcu almaslax waana alrajulu duu silaax marka waxaa loo jeedaa waa qawmun duu silaax waa ciidamadii dajaale hubaysnaa weeye taasaa laga tilmaamaya waxaynu aragnaa magaca markaa dajaal lagu magacaabay addajaal iyo almasiix labada waa la yidhahdaa marka masiix waa sifadiisa dajaalna waa saas si la-eg marka waxaa loogu magacaabay welidajali yacni beentiisa iyo xaqaa'iqda siduu u bedelayo iyo siduu markaa dadka ugu muujinayo waxa arrinku si aanu ahayn dadka ugu muujinaayo taasaa marka dajaal loogu magacaabay waa kii beenta badnaa ee waxa weeye umuuraha yacni si kale u muujinaayo yacni beentii buu run u ekaysiinayaa runtiina been buu u siduu u dhaldhalaalinayo ee u beddelaya daraaddeed marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal dee sharkiisu siduu u badan yaha laga qaadanaya ta kale ciidamo inuu wataa laga qaadanaya ciidamada uu watana qaar baa ka horreeya hubaysan una rumaysan waxa uu sheegayo oo u qabo inuu rabbiba yahay oo ilaah inuu yahay moodaayo waxay ku tusinaysaa dadku waxa weeye haddii dee fitradudu beddelanto ya wax walba inay iska rumaysanayaan ya qof bini aadama oo iyaga la mida bay waxay moodayaan inuu ilaah yahay saasay moodayaan marka khawaariqulcaadaad baa weheliya waxyaala caadaadka dilaacinaya waxyaalaha daraaddeed bay dadku ugu kadsoomayaan ay ugu lumayaan ay run u moodayaan hadday tahay ninka uu dilo inuu markaa waxa weeye odhanayo markaa kacoo noolow oo uu noolaanayo ilaahay baa noolaynaya isagu ma noolayn karayo hadday tahay inuu odhanayo cirka roobka soo daa oo da oo dabeedna cirkii da'ayo isagu ma shubaayo biyaha ilaahay baa ku imtixaanaya ya arladiiba odhanaya nabaadka soo saar markaasay soo bixinaysa cidda rumaysa ayuu markaa xoolahoodii ay markaa aad u naaxayaan oo aad u candha karayaan ya yacni isla markii markaa ay ka tagaba waxa weeye sidiiba ma aha waa lagu imtixaanaya khawaariqulcaadaadkaas waa imtixaan imtixaan weeye ciddii beenisay isaga diidda yacni xoolahoodii way ka baxayaan abaar iyo baa lagu sallidayaa roob la'aan eber bay xoolahooda iska taagayaan waxaa laga qaadanayaa khawaariqulcaadaadku daliil inaynay u ahayn inay markaa cidii wanaagsan tahay ya yacni waxa weeye dadka qaar baa waxay moodaan qofkii markaa lagu arko khawaariqulcaadaad wax caadaadka dilaacinayaba inuu yahay qof wanaagsan ama weli ilaahay inuu yahay dad baa saa mooda qofka waxaa la eegaa isaga xaalkiisaa la eegaa mukhaalafo sharciga haddaanu la iman ou salaax iyo wanaag ka muuqdo khawaariqul caadaadka ka muuqda waa loo rajaynaya inay karaamo noqoto laakiin haddii waxa weeye qofku markaa isagoo xun oo shareecadii marka waxa weeye aan ku toosnayn oo wuxuu doono samaynaya oo wuxuu doono odhanaya oo wuxuu doono ku kacaya yacni waxa weeye khabiis min alkhubasaa waxyaala caadaadka dilaaciya hadday ka muuqdaan laguma kadsoomo ya waata markaa imaamu shaafici marka uu yidhi waxaa loo sheegoo lagu yidhi yani leys baa wuxuu yidhi haddaad aragtaan nin markaa waxa weeye biyaha korkooda ku soconaya ha ku kadsoomina ilaa ay eegtaan yacni sharciga siduu ku yahay hadda badduu saa u dul soconaya aan baddu liqayn sidii dhul buu u soconaya imaam shaafici baa loo sheegay markaasuu qasara saaxibuna leyth waaba taqsiiriyo waa gaabiya haddaa aragtaan idaa ra'aytum arajula yamshi cala almaa wa fi alhawaa falaa takhtaruu bihi yacni haddaa aragtaan in biyaha kor soconayo baddii sidaa u dultallaabsanaya hawadana duulaya sida shimbiraha u duulaya ya ha ku kedsoomina ilaa aragtaan siduu sharciga ku yahay ilaa aragtaan ya ha ku kedsoominoo ha ku dagmina saasuu markaa u yidhi marka khawaariqulcaadaadkian waa inaan lagu kadsoomin baa laga qaadanaya miisaanka wax lagu miisaama khawaariqulcaadaad maaha waayo sixir baa jira yacni waxaweye ibtilaa iyo imtixaan baa jira cid baa ilaahay iyadoo imtixaanayo ayaa waxaa dhici karta in khawaariqulcaadaad laga muujiyo cid baa lagu imtixaanaya lagu eegaya haddamaret xataa karaamadu qofku marka waxa weeye waa nicmo oo nicmooyinka ka mida karaamadu mee qof baa dhici karta markaysaga karaamada lafteedu inay u sababto inuu marka waxa weeye lumo oo huruur iyo icjaab ku dhaco yacni waxa weeye qisada la ilaahay inoogu sheegayo fii suurati alacraaf yacni ninkan marka waxa weeye ilaahay waxa uu sheegay qisada uu ka warramaayo ninkaas in la siiyey aayaat aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu ashaytaanu fakaana min alghaawiin aayaadka la siiyey culammadu waxay yidhahdeen kaana mustajaaba dacwa wuxuu ahaa mid ducadiisa la aqbalo wuxuu ku duceeyo waa la arki jiray ya tiibaa maxay u sababtay inuu lumo marka ahlucilmigu waxay yidhaahdeen e, karaamadu waa nicmatu min anicam waa nicmo nicmooyinka ka mida ee nicmadii qofku marna waxa weeye waa ka shukri naqayaa oo wuxuu u adeegsanayaa wanaagga marna waxa weeye nicmadii qofku waa ka abaalka darayaa oo waxa weeye yacni kama shukri naqaayo oo kibir buu markaa nicmadu u sababays inuu kibro e, yacni markaa kufraanu nicma la yimaado ayay u sababays waa saasu laakiin karaamada ugu fiican waa maxay karaamada ugu fiican qofka waa in sharciga lagu toosiyo tawfiiqda la siiyo ya axsanu karaama waa taas waa saxaabta nabiga sala allahu aleyh wasalam karaamaadka laga soo wariyaa waa yar yihiin laakiin muta'akhiriintay ku badan yihiin markaysaa karaamaadka laga sheegaa imaam axmed ibnu xambal baa la weydiiye lagu yidhi maxaa karaamaadku inaga inoogu bateen yani dadka qarnigeenna nool isagoo qarnigii saddexaad iyo qarnigii labaad aakhirkiisu noolaa ya maxaa karaamaadku innaga inoogu bateen yacni waxa weeyaan oo dadkii hore ay ugu yaraadeen saxaabadii nebiga sala allahu alay slam maxay ugu yaraadeen wuxuu uhi innaga iimaankeenna daciif ah iyagana iimaankooda qawi ahaa maadaama iimaankeennu daciif yahay yacnii iimaankeenna daciifkaa in laynagu kabaa ayayn markaa u baahannahay la kabo oo si aynaan diinka uga noqon marba karaamo layna tuso waa laynagu sugayaa laakiin iyaga iimaankooda kaamil aha waxay laakiin dadka qaar moodaan cidda karaama ka muuqata inay tahay cidda iimaankoodu dhammayska tiran bal hadda saxaabadii raacraac afdalu saxaaba abubakar iyo cumar iyo abubakrin sidiiq intee karaame laga sheegay iska nawaadir waxaa laga soo naqliyey halka la odhanaayo yani markaa sheekh hebel intanoo karaamaa ka muuqatay yani markaysa waxaan yani aad iyo aad bay u kala tegayiin almasiix marka maxaa loo yidhi ciisa bnu maryam masiix waa la yidhaahdaa qur'aankana waa ugu soo aroortay koob iyo toban mawdic bay qur'aanka ugu soo aroortay ciisa bnu maryam iyadoo almasiix lagu itlaaqaayo axad cashara mawdica dajaalna waa masiix marka labaduba waa masiix laakiin shataana bayna almasiixayn labada masiix baa kala tagan midna waa masiixu alhudaa midna waa masiixu adalaala midna waa masiixii hanuunka midna masiixii baadida weyn markaa dajaal waa masiixu dalaala weeye waa masiixi baadida weeyaan axaadiista qaarna waa ugu soo aroortay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku itlaaqo oo ku magacaabay dajaal inuu masiixu dalaala yahay masiixi baadida waxaa laga fahmayaa bay yidhaaheen culammadu inuu ciisena yahay masiixu alhudaa masiixii hanuunka inuu yahay ayaa laga fahmaya marka qaar baa marka ay arkeen in ciisa bnu maryam masiix la yidhaahdo dajaal marka isagaa yidhi masiikh isagaa ha la yidhaahdo yacni laakiin saxdu waxay tahay labadaba in masiix la yidhaahdo laakiin labada masiix baa kala duwan saynu sheegnay macnaha masiix maxaa looga jeedaa dajaal marka masiix lagu magacaabay culammadu waxay dhahan waa mamsuux alcayn labada indhood buu mid la'yahay oo isha midig buu la'yahay marka waa cawaran yahay inuu acwar yahayna axaadiista soo socotana waa inoogu imanaysa marka isha midig waaba la'yahayba waana yani markaa ilaan waxba ka arkayn ta bidix lafteedu ceeb waa leedahay laakiin si fiican buu wax uga arkayaa marka waa cawaran yahay marka labadii indhood midbaa araggii ka masixan yahay saa waa loogu magacaabay waa la yidhi macno labaad culammadu waa sheegeenoo waxay yidhaahdeen arlada marka waxa inuu marayo oo siyaaxada arlada uu marayo ee markaysaa meel walba saqaafaya uu tegayo marka makiya madiine laga reebo saasaa masiix loogu magacaabo macaani kalena waa sheegeen ciise bnu maryam maxaa masiix loo yidhi isaga laftiisa macaani fara badan bay sheegeen culammadu isugu khilaafeen qaar yidhaahda min asiyaaxa laga keenay maritaanka uu arlada marayo qaar yidhaahda waxaa laga keenay marka waxa weeye cidda uu sidaa u masaxo in ilaahay bogsiinaayey qofka balaska qaba qofka xanuunsanaya qofka indhahala laa yamsaxu daa caahatin ila beri ya yacni waxa weeye mid kastoo xanuun u saaxiibi markuu sidaa u masaxo waa bogsanaye waana macnaha laga soo wariyey cabdullaahi bnu cabbaas inuu ku fasiray macaani kale culammadu waa ku fasireen uu yahay alqadamayn buu ahaayo addimada xagga hoose ay sinayd oo rays magaadho godan ma lahayn way sinnaydoo saasay uu sinnayd taana waa lagu fasiray yacnii waxyaala la sheegay ka mid ah waxaa la kalmasiix la yidhi waa qurux badnaa masxatu min aljamaal waata la yidhaahdo marka wuxuu ahaa marka mid aad u qurux badan ayuu ahaa calaa kulli xaal macaani badan oo kala duwan bay culammadu sheegeen laakiin axsanu tafsiir lagu fasiraa waxa weeye in la yidhaahdo sida cabdullahi bnu cabaas ku fasiray laa yamsaxu daa caahatin mid xanuun u saaxiiba hadday baras tahay hadday indhola'aan tahay hadday xanuun kale tahay ma masaxo ilaa baru inuu bogsado mooyaane markuu masaxo waa bogsanayey biririx buu noqonayay wa u lakmaha waalabrasa waa tii ay ku soo aroortay qur'aankaba laynoogu sheegaayo waxyaalihii mucjizaadka la siiyey ayay markaa ka mid ahay xadiiskani waxyaaluhu inoo sheegaayo waxaa ka mid a ah, ee laga qaadanayo dajaalnin muumina inuu dili doono isagoo doonaayo inuu ku khasbo inuu marka isaga rumeeyo oo raaco dadkana uga dhigo calaamad ay ku aqoonsadaan oo ku gartaan inuu dajaal ilaah yahay ayuu doonayaa dadka inuu iskaga dhaadhiciyo ya marka waxa weeye imtixaan marka waxa la imtixaanayo ayuu ninka marka hore dilayaa oo loo sahlayaa laakiin mar labaad ma dilayo qof dambena dili maayo qof dambena ma dilayo kaa wuxuu marka odhanayaa anigaa dile soo nooleeyey saas aawadeed marka waxawyaan wuxuu ka dhigayaa burhaan iyo daliil wuxuu doonayaa inuu uga dhigo inuu ilaah yahay saasuu doonaya inuu dhigo waxaa laga qaadanayaa imtixaanka ilaahay khalaa'iqda yacni uu ku imtixaanayo dajaal uu ku eegaayo cidda sugnaata iyo cidda kale waayo dadkan waxaa loo abuuray marka horeba imtixaan aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala marka waxa weeye waxyaalaha caynkaasa inaan lagu kadsoomin dajaal samaynayo la ogaado ayaa loo baahan yahay dajaal sharkiisa in laga warramo oo dadka looga digo yani waxa weeyaan waa arrin aad iyo aad u muhima nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka digaayey nebi kastana waa ka digayey saynu axaadiis dambe ku arki doonna xadiiska anas maa min nebiyin ila waqad andara ummatahu alacwar alkadaab xadiiska anas baynu ku arki doonnaa darsiga soo socda aynu ku arki doonna insha allah marka maadaama nebi weliba ka digaaye ummaddiisa uga digaayey in laga digaa aad iyo aad bay muhim u tahay aakhiru zamaankana in la sii badiyo digista laga digaayo sharkiisana laga warramayo yacni waxa weeye aad iyo aad bay markaa muhim u tahay waana in la rumeeyaa dajaal inuu soo baxaayo dadka qaarkood baa beeniye oo yidhaahdaa shakhsi dajaal la yidhahdaa ma jiro mid baan beri arkay markaysaa odhanaya dajaal waxaa loo jeedaa waa ilbaxnimada markaysaa reer galbeedka dajaal looga jeedaa ee shaksi bini aadama maba ahba haye isha midig buu marka markaysagaa la'yahayna waxaa loo jeedaa khayrkay ka indhala' yihiin oo riyooyinka marka laga warramaayo yacnii isha midig oo kale waxa weeye khayrkaa laga tilmaamaa bidixdoo kale sharkaa laga tilmaamaa marka waxa weeye khayrkay ka indhala' yihiin baa laga tilmaamaya calaa kulli xaal taas waa takdiib axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam la beeninaayo weeye saa laynoogu sheegay waa in loo rumeeyaa oo loo ictiqaadiyaa yacni saas yadaa weeye in la yidhaahdo waxa weeye markaa eh, loogama jeedo sida markaa daahirkeedu yahay ee eh, waxaa laga tilmaamayaa yacni markaa xadaarad reer galbeed baa looga jeeda ama wax la mida ama la yidhaha waa axaadiis aaxaad oo inaynu markaa rumayna waxba inama saara kullu dalika waxaweye waa kadib waa waxaan jirin inuu waxaweeye ciisa bnu maryam axaadiista ku saabsan iyo dajaal axaadiista ku saabsan mid waliba waa mutawaatira siday culamada muxadisiintu sheegeen iyadoo axaadiista aaxaadkaaba caqiidada laga qaadanayo aynay sax ahay in la yidhaahdo caqiida laga qaadan maayo axaadiista aaxaadka ah ee axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam ee saabitada ee saxiixada ah waxa weeye waa in marka la qaato oo la rumeeyo oo la raaco oo la ictiqaadiyo waa arrin markiisa waxa waajiba weeye siday tahayna loo rumeeyo daahirkeedana lagu xambaaro aan markaysa marka taxriif lagu samaynin ee sidaa marka usoo aroortay loo rumeeyo waa mid waajiba weeye halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk